im alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsali allahuma wslm cla nabiyina muxamed wcla alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd wacan buraydata fi qisati alkhamidiya buraydat bn xusayb alaslami weeye fii qisati alkhamidiya haweeneydii reer khaamid qisadeedii dhexdeeda alatii haamidiyadaasoo amara uu amray annabiyu nebigu sal alay waslam birajmihaa dhagax ku dilideeda in dhagax lagu dilo fi zina zina darteed qisadaa dhexdeeda ayuu qaala wuxuu yidhi qisadaa iyada ah oo inaydii khaamidiyadda ahayd ree kaamid ka dhalatay ee nebigu uu amray in dhagax lagu dilo zine ay zinaysatay daraaddeed qisadaa markuu ka hadlayey burayda wuxuu yidhi uma amara wuxuu amray nebigu biha iyada wuu amray fasulliya waa lagu tukaday caliyaha korkeeda wa dufinad waana la aasay gabadha qaamidiyadda ah qisadeedu rawaahu muslim baa wariyey qisadeedu waa qisadii caanka ahayd oo nebigu sal ly waslam markuu rajbiyey saxaabigii maaciz ee zinada ku dhacay radia allahu tacaala canhu waraxima ayay gabadhani u timid nabiga sal alay waslam haamidiyadda ah markaasaa waxay tidhi ya rasuul allah inaha xubla min azina yani uurkan aan wado waa zino xadda ilaahay iga oofiyo dahiri marka nabigu sal lay wasalam wuu celiyey waxay tihi sidii maaciisa aad u celisay rasuul ah celin maalintii labaad bay soo noqotay akhiiran adiga siay usoo noqnoqonaysa nebigu wuxuu ku yuri sal lay wasalam markaad umusho soo noqo ilmihii markay dhashay kadib haddana soo noqotay waa kan bay tiri waan umulay halay rajmiyo nebigu soo nuuji buu yuri sal lay slm ilmaha markuu naaskaaga ka go-o iisoo noqo dadkii awliyadeeda ahaana wuu la dardaarmo wuxuu yidhi mucaamaladeeda wanaajiya ilmihii markuu naaskeedii ka go-ay ayaa iyadoo xabad kibisa gacanta isagoo ku wata oo cunahay bay nebiga u keentay sal lay slm markaasay ti rasuul ilaahi o wakaasoo isagaa gacantiisa wax ku cunaya maanta waa iga kaaftoomay iima baahna ee daahiri bay xidhay markaasuu nebigu amray sal lay waslam in dhulka loo qodo ilaa laabta qaar dambaha loo geliyey kadibna dhagax baa lagu dilay markii la dili kadib waa kii marka xoogaa saxaabadii nin ka mid ahaayoo rajminayey rag rajminayey ka mid aha dhiiggeedii baa soo gaadhay markaasuu lacnaday markaasuu nebigu wuxuu ku yuri sal lay wasalam miyaadan ogeyn inay towbad keentay towbad reer madiina oo dhan haddii loo qaybiyo ku filan lahayd oo kan wax ka weyn miyaad helaysaa buu nebi ur sal lay slam wax ka weyn miyaa jira inay nafteedii ilaahay dartii ugu deeqday way iskeentay markaasuu nebigu amray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh in lagu tukado saas way xadiiku man fasulliya calayha markaasaa lagu tukaday wadufinat waana la aasay xadiikaas waxaa laga faa'iidaysanayaa oo uu imaamku meeshan u keenay hadda in dadka xuduudda loo dilay lagu tukan ama qisaas baa loo dilay waa la qisaasay ama xad xuduudda ka mida loo dilay xaddu zina baa loo dilay yani xuduudda keenta icdaamka keenta haddii xad loo dila ruuxii salaad la-aan la aasi maaye waa lagu tukanaya leannu sida nebiga ka sugan sal ly slam alxuduudu kafaaraat ruuxa mar haddii intuu dembi weyn galo la xado xaddaasi dembi dhaaf bay keenaysaa laysugu dari maayo ilahi tabaaraka wa tacala addoomadiisa oga naxariis badan yahay in ciqaab adduunyana la mariyo haddana sii aakhara inuu ugu daro saasman marka waa lagu tukanaya sidaana waxaa qaba jamaahiiru ahlicilmi baa qaba shaaficiyada xanafiyada iyo xanaabilada maalikiyada iyagu waxay qabaan asxaabu alxuduud iyo dadka la qisaasay lagu tukan maayo lagu tukada ma aha bay leeyihin macnaha waa ra'yi laga xoog badan yahy wacan jaabir bni samura radi allahu canhu qaala wuxuu yihi utiya anabiyu nabigaa loo keenay sal lay slam birajulin nin baa loo keenay ninkaasoo qatala dilay nafsahu naftiisa dilay bimashaaqisa ku dilay biro af leh mashaaqistu waa jamcu mishqas mishqaskana waxaa la yidhaahdaa waa waranka ama leebka afkiisa birta ah ee labada dhinacba afka ku leh ayaa la yidhaahdaa mishqas saas man markii la jamcinayana mashaaqis baa lagu jamciyaa calaa wasni mafaacil siiqati man laa ayb an utiya nabiyu nebiga waxaa loo keenay sal lay slam birajulin nin baa loo keenay ninkaasoo qatala dilay nafsahu naftiisa dilay bimashaaqisa ku dilay biro afleh oo biraha waranka iyo leebka afkiisa ku jira oo kale ah falam yusalliku muusan tukanin nebigu calayhi korkiisa waa isaga tegey rawa waxaa wariyey muslimun muslima weriye kadalika abu daawuud iyo keyrkii baa wariyey lafdiga abu daawuud baa aada u dheer oo xadiidka faahfaahinaya wuxuu leeyahay marida rajulun fasiixa calayhi nin baa xanuunsaday markaasaa lagu qayliyey yani waa la dhadhawaaqay oo dadkii kor joogay baa qayliyey markaasaa dariskiisii ninkii dariska la ahaabaa nebiga u yimi sal lay slam markaasuu ku yidhi inahu qad maata rasuul ila ninkii hebelahay xanuunsanaya waa dhintay markaasaa rasuulku wuxuu ku yidhi wamaa yudriik maxaa ka ogeysay adiga inuu dhintay seesku ogaatay markaasuu yidhi ana ra'aytu ana arkay anaa arkay waa dhintay markaasuu rasuulku wuxu uhi sal lay aslam inahu lam yamut ma ma dhimanin ayb ninkii waa soo noqday fasiixa calayhi waxoogaa hadduu joogay haddana ninkii waa laga qayliyey dadkii waa qayliyanoo daanmeydka markuu dhinto waa kan eh, yani haba khaldanaatee dad baa qaylqayliyey haddana waa soo noqdoo nebigu u yimi sal lay aslam markaasuu yihi inahu qad maata rasuulku ilah waa dhintay ninkii markaasaa nebigu wuxuu ku yihi sal lay wasalam ma dhimanin waan soo tegey marka waa islayn waaye haddana waan soo noqday nebigu u yimi sal lay slm markaasuu yihi rasuulka ilaahi waa dhintay markaasuu rasulku wuxu yhi sal lay slam wamaa yudriik maxaa qaylo uun macnuhu meesha waa laga qaylqayliyey uun war laguma keeno waxaan ma dur istaagin isagu isagoo naftu ka baxaysa marka qayladii laga qayliyey uun guriga buu is yidhi waa dhintay nabiguna sal lay slam war buu hayaa wamaa yudriika lagu yidhi maxaa gobaysa markaasaa wuxuu yidhi ra'aytuhu yanxaru nafsahu bimashaaqisa macahu waxaan arkay isagoo isku dilahaya biraha afka leh oo uu haystay isagoo isgelinayo isku dilahayaan goobjoog ahaa buui markaasaa nebigu wuxu uri sal lay slam anta ra'aytahu maadaa arkay maadaa isha ku hayay markuu isdilahay markaasaa wuxuu ihi ha markaasaa nebigu wuxu uri sal lay waslam idan laa usallii calayhi hadduuba gacantiisa isku dilay ku tukan maayo buu rasulku uri sal lay slm xadiiku marka qisadaa dheer ayuu leeyahay macnaha ayb markuu saa u dheer yahayna waxaa warinaya abu daawuud xadiidka waxaa loo deliishadaayoo meesha loo keenay ruuxa isdilay inuun salaad lahayn oon lagu tukanayn salaatu aljanaaza culimmada qabta ayaa deliishanaysa waa dembi weyn isdilku oo kama fii saxiixi muslim ruuxu hadduu isdilo oo uu naftiisa isagu dilo nebigu wuxuu yidhi sal lla alay wasalam aafaro cadaabku geli khaalidan mukhalladan fiiha isagoo ku waarayo oo weliba lagu waarinayo intaa keliya ma ahee shaygii uu isku dilay ayaa loo dhiibahayaayo naarta isagoo ku jiru haddana yuu isku ciqaabaya hadduu midi isku dilay hadduu xabad isku dilay ayadiibuu isla dhacahaya naartana waa ku jiraa culimmadu waxay ku fasiraan waa ku waarayaa wakhti dheer buu ku jiri doonaa wey hadduu iimaan ku dhintay wakti dheer buu ku jiri doonaa leanna masaladu waxay u noqonaysaa iimaankiisaa naaqis ahaayo musiibadan uu adkaysan waayo waxaa keenaya ee naftiisa uu u dilay leanna iimaan baan meesha jooginimman baan meesha ku jirin man ayb marka si ahaanteeday dembi weyn way dembi weyn way haddii si uu dhacdo uu ruuxu isdilo see loola dhaqmaya xadiidkan wuxuu ku tusayaa inuusan nabigu ku tukan jirin salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inaan lagu tukanayninna waxaa ku tegey xanaabilada waxayna kala mid dhigeen oo isagana lagu tukan maayo ay dhaheen alhaal alhaal haalka waxaa la yidhahdaa waa midka khaniimada intaan la qaybinin wax ka xada oo intuu qarsado qayb qaato haba yaraate kaana xadiid zayd ibni khaalid baa ku soo arooray khamsadu ay wariyeen oo isaguna saxiixa ninkii haniimada wax ka xaday khaainka ah inuu nebigu sal lay slam isagana salaadiisa ka tegey ayib sidaasi waa ra'yi bacdi ahlicilmi ay qabaan laakiin shaaficiyada imaam shaafici iyo thawri iyo isxaaq ibnu rahwiya ayaa waxay leeyihiin waxaa lagu tukanayaa ruux kasta oo muslim ah dembiga uu ku dhintay noocu dooniba ha ahaadee dadka qaarkood hadday ka tagaanna qaar waa inay ku tukadaan hadduu imaamku ka tago waa inay qaar kale ku tukadaan laakiin ruux muslim ah oo laa ilaaha ila allaahu leh oo islaamnimadiisa wax buriyey aan la haynin salaad la-aan in la aaso maya bay leeyihi waa in lagu tukado aama ka tegitaanka nabiga sal lay slam macnay u sameeyeen isaga waan tilmaami doonaa insha allah xanafiyada iyagu waxay qabaan buqaada qolada dowladda ku kacsan iyo qudaacu duruqda dhuljiifta ama mooryaanta isbaarooyinka jidadka ay u yaallaan daacuduruqu iyo koox kasta oo xoog leh oo dulmi isu kaashatay haddii la laayo inayna salaad lahayn oo uun meydkooda layska aasi xanafiyadu iyo halkaasay mareen waa ra'yi xanafiyadu ay qabaan adiga masalada waa lagu kala duwan yahay madhabka ugu fiicani waxa weeye taqriiban in la yidhaahdo yani dadka dunuubta muujista dunuubta waaweyn ama waajibaadka shareecada ee caanka abay ah ka tagaan qaar ka mida ah, wayna muujistaan ama maxaarimta caanka ee waaweyn bay ku dhacaan wayna muujistaan dadka noocaasoo kale fusaaqda ah salaadooda laga tegi maayo laakiin dadka ahlulcilmiga ah iyo ahludiinka ah ee waxoogaa bulshada dhexeeda magaca ku leh inay salaadooda iska daayaan ba fiican cuquubatan lahum wa ta'diiban liamhaalihim iyagana cuquubo la ciqaabayo iyo kayrkood ayaga dadka aan ahayn inay ku cibro qaataanoo lagu edbiyo taasaa marka laga qaadanaya xadiidka nebiga sal lay wasalam oo waxaa ka mida nebiga sal lay aslam muxuu ahaay waa kan soo marnay kii daynta qabay dayntiisa wax lagu gudana aan ka tegin inuu nebigu salaadiisa iska daayo soma kadalika kan isdilay wakadalika kii haniimada wax ka xadee ka khayaamay bal waxaa sugan xadiidu abi qataada oo axmed iyo xaakim ay soo saareen calaa shartihima uu ku saxiixiyey dahabiyi sheekh albaanina ay ku waafaqeen wuxuu leeyahay abu qataada rasuulku wuxu aha sal lay waslam idaa duciya lijanaazatin sa'ala canha nebiga haddii janaazo loogu yeedho meydkaali ku tuko haddii la dhaho wuu weydiin jiray war ninkan see ahaan jir bal iga warrama fain uniya calayha khayrun haddii khayr lagu ammaano wanaag lagu sheego qaama fasallaa calayhi wuu ku tukan jiray wain uniya calayha hayru dalik waxaan wanaag iyo khayr ahayn haddii lagu sheegana wuxuu nebigu dhihi jiray ehelkeeda ku dhihi jiray shanukum biha walam yusalli calayha ah, idinku idinkay idiin taallaabu ku dhihi jiray waana isaga tegi jiray nebigu sal lay slm kuma tukan jira isagu waa haddii ruuxu uu ruux xumaan iyo fujuur iyo fisqi iyo xumaan ku caanbaxay oo dadku ku yaqaanaan hadduu yahay salaadiisa nabiga waa isaga tegi jiray salawatu rabbi waslamu caleyh dadkuu dhihi jiray kutukada saas daraaddeed baa dadkaasi fisqiga daahirsaday ay fiican tahay dadka ahlulcilmiga iyo culimmada bulshada magaca ku leh inayna ku tukaninoy salaadooda isaga tagaan bulshada kale ha ku tukato sidaana waxaa maraya shekh islam ibnu taymiya caleyh raxmatullah iyo rag uu la mid yahay oo wuxuu leeyahay ciddii qolyaha inay ku tukato iska daaya sida qaatilka isdilay midka muxuu ahay haniimada wax ka khayaamay ka daynta lagu leeyahay dayntii wuxuu ku bixiyey aan ka tegin dadka noocaasoo kale ah ruuxii iska daaya salaadooda oo aan ku tukanin si dadka kale ugu waana qaataan ruuxaasi wanaag buu sameeyey bu si ka fiican buuse sheegay wuxuu yidhi walow imtanaca fi اظaahiri wadacaa lahu fi اlbaطini liyajmaca bayna almaslaxatayni kaana أwlى min tafwiiti ixdaahuma hadduu hoos ahaan uga duceeyo korkaa kor iyo muuqaalka korena salaadiisa isaga tago markuuse dhaqaaqo uu meelaha uga duceeyo si labada maslaxaba uu u kulmiyo taasaa ka fiican buu hi labada maslax mid ka mid ah meesha laga saaro oo labada maslax maxay dadweynihiina inay arkaan oo yidhahdaan sheekh hebel waa ka tegey inuu hebel ku tukado khamriyo cabkii sheekh hebel waa ku tukan waay muftigii ummaddu waa ka tegey ruuxiis dilay inuu ku tukado ummaddu dadkay fiirsanaysa codnadii fiirsanaysa taasi waa zajri oo waa nooc edbin ahoo taa waa la helay meydkii in loo duceeyana maslaxay ahaydayeena meesha ka bixine goonidiisa ha ugu soo duceeyo si labada maslaxada loo kulmiyo waxay ka fiican tahay in midood meesha laga saaro waa ra'yi aada u fiican ra'yigaasi sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullahi marka yani ruuxu marba hadduu muslim yahay dadka qaarkood waa ka tegi karaan inay ku tukadaan laakiin salaan la-aan la aasi maayo ra'yigaasaa xoog badan ra'yiga ayaa xoog badan walow haba noqdo manaha dadka isdilay kuwaas nebigu salaadooda uu ka tegay salawatu rabbi wasalam leanna nebigu waxaad arkaysaa isagu waa ka tegey laakiin dadka kaleu yidhi ku tukada soma ku tukada buu i dadka kalea ku tukada wa can abi hurayrata radi allahu canhu meelaha qaarkood meelaha qaarkood baa waxaa dhacday qolo soomaali oo taariku salaad taariku salaadku qoladan uu galaya hadda aan sheegayni ninkii u haysta inuu muslim ninkii u haysta inuusan muslim ahaynna waa sida raajixeh taariku salaat salaat lagu tukan maayo limaada lanna isagoo nool buu ilahay u tukan waaye markuu dhintay maxaad ugu tukanaysaan taarikusalaatku cala raajix inuu kaafir yahay wabitaali lagu tukan maayo laakiin ninkii u haystay inuu muslim yahay caasiya qoladaa haruu galaya waxaa dhacday marka meel ka mida meelaha soomaalidu degto qurbaha ayaa nin noocaasoo taariku salaadaho salaad ba aan tukanin baad dhintay wadaadadii meesha joogay culimadii waxay yidhahdeen ku tukan mayno reerkiisiibaa intay isu urursadeen oy tal u noqdeen bay salaatuljanaaso ku tukadeen ma tolla-aanba ba markay wadaadadu diidahayaan saas wey macana marka xataa qabyaaladu meeshaasay gashay soomaalida wa can abi hurayrata radi allahu canhu abu hureyre waxaa laga warinayaa fii qisati lmara haweenaydii qisadeed allatii haweenaydaaso kaanad ahayd taqumu mid nadiifiso xaadha almasjida masaajidka haweeneydaa qisadeeda abu hureyra wuxuu wariyey fasa'ala wuxuu weydiiyey canha xaggeeda annabiyu nebigu weydiiyewuu weydiiyey sal lay waslam saxaabadu warsaday fa qaaluu waxay yidhahdeen maatat way dhimatay fa qaala nebigu wuxu uhi sal lay waslam afalaa kuntum maxaad u ahaan weydeen aadantumuunii kuwa iisoo ogeysiiyey maxaad iisoo ogeysiin weydeen afalaa kuntum maxaad u ahaan weydeen aadantumuunii kuwa isoo ogeysiiye geerideeda fa fakaannahum waaba iyagoo saxaabadu saqaruu yaraystay amraha amarkeeda yareeyey yacnii arrinkeeday wax weynba umaynan arag haweeney masaajidka xaadxaadi jirtay oo dhimatay ayagaa intay dhaqeen oo hagaajiyeen oo ku tukadeenuba iska aasay waxba nebiga ka ogeysiin mayne inaguna aanu iska asturnaydeh saqaruu amraha biriwaayatin xaqaruu amraha iska fududaysteen man sidaas w fakaanahum waaba iyagoo saqaruu yareeyey amraha arrinkeeda fa qaala markaasaa nebigu wuxu yhi sal lay wasalam dulluunii nebigu waa tabay gabadha wuu tabay oo markaasuu yidhi aawey haweenaydii madoobeydee masaajidka xaadxaadi jirta hagaajin jirta waanu aasanay dheh dhimatayo qabrigan gelin war maxaad iisoo ogeysiin weyda dulluunii itusa buu nebigu sal lay waslam calaa qabriha qabrigeedii itusa fadalluuhu way tuseen fasallaa markaasuu nebigu tukaday calayha korkeedu ku tukaday ayadoon qabrigii ku jirto intuu qabrigii tegey ayuu rasuulku ku dul tukaday salawatu rabbi waslamu caleh muttafaqun calayhi buhari muslim waa soo saaray wazaada wuxuuna ziyaadiyey muslimun muslim wuxuu ziyaadiyey riwaayadiisa uma kadibna qaala wuxuu yihi nebigu sal lay wasalam markuu ku tukaday kadib baa wuxuu yidhi ina haadihi alqubuura xabaalahani mamlu'atun weeye mid la buuxiyey dulmatan mugdi mid laga buuxiyey weye calaa ahlihaa dadkeedii korkooda dadkii ku jiray ayay mugdi ku ahaydoo tif bay mugdi ka ahayd wa ina allaha allabuu nebigu sal lay waslam yunawiruhaa qubuurtan ayuu iftiiminayaa lahum dadkii ku jiray buu u iftiiminayaa bisalaatii salaadaydii sababteeduuna ugu iftiiminaya calayhim korkooda aan ku tukaday intii aanan imaanin qubuurtani mugdi baa tifka ah oo dadkeeda mugdi bay ku ahayd mayn markaan ku tukadayna qubuurtii baa loo iftiimiyey oo waa iftiimaysaaba rasuulku salawatu rabbi waslamu caleyh ayb xadiikaasi qisadu ciday ku saabsan tahay inay haweeney tahay iyo inuu nin yahay baa khilaaf ka jira shaki sida raajixana inay haweeney ahayd saasaa xoog badan leanno duruqda qaarkood ayaabay soo aroortay iyadoo la jazmiyey sidan oo kaleet ayb xadiika waxaa laga qaadanaya ciddii la aasay iyadoon lagu tukanin ama dadka qaarkood ay ku tukadeen qaarna ayna weli ku tukanin qaarkii soo hadhay hadday u baahdaan inay ku tukadaan qabrigaa la tegayaa ruux isagu qabriga ku jira ayaa qabriga korkiisa salaatu salaatuljanaaza lagu tukanaya sheekh albaani caleyh raxmat ullahi wuxuu leeyahy marka qabriga korkiisa salaatuljanaaza lagu tukanayo waa in qolada dambe haddii aan laguba tukanin aslanna oo ruuxa layska asa isagoon lagu tukanin waa la tegayo waa lagu tukan haddiise jamaaco hore ay ku tukatay jamaacada labaadi waxay ku tukan kartaa buu leeyahy markii jamaacada dambe uu la socdo imaamkii hadduusan imaamkii la soconin hal jamaaco ku tukatay baa ku filan ta dambe imaamku hadduu la socdo unba uun mar labaad ay ku tukan kartaa waana daahirka xadiidka lanna tan dambe ee dib ka timid nebigaa la socda salawatu rabbi waslamu aleh oo imaamka muslimiinta saasuu macnaha ku qaydaya adiga almuhim waxa weeyaan haddii la aaso iyadoon lagu tukaninna qabrigaa la tegayo waa lagu tukan hadday dadka qaarkood u baahdaan oon ku tukanin inay ku tukadaan ruuxii la aasayna qabrigay tegayaanoo iyadana waa ku tukanayaan saas manaa lanna nebiga waxaa ka sugan sal ly wasalam kadalika axaadiis fara badan oo macnaha tilmaamaysa xadiikan keliya maaha xadii ibn cabaas ka saxiixayn nebigu sal lay slam qabri buu ku tukaday bacdamaa dufina markii la aasay kadib afar takbiirood buuna ku takbiirsaday kadalika xadiiu cuqbat bni caamir isagana fii saxiixi lbukhaari nebigu sal lay wasalam sallaa calaa qatla uxudin bacda amaani siniina kalmuwadici lilaxyaai walamwaat sideed sano markay aasnaayeen raggii uxud lagu laayey sideed sano kadib ayuu nebigu intuu xabaalahoodii tegey buu ku dultukaday sidii isagoo sagootinaya sida dadka noolba uu u sagootiyey ayuu amwaadiiyo shuhadadana nebigu u sagootiyey salawatu rabbi waslamu caleyh marka salaadaa sagootiga ah qubuurtii shuhadada ayuu nebigu ku tukaday salawatu rabbi waslamu caleyh marka yani waxay kutusaysaa inay mashruucto xataa wati dheerba ha ka soo wareege xataa waqti dheerba ha ka soo wareegee salaatuljanaaza oo ruuxoo la aasay qabrigiisa lagu dul tukadaayey waa mashruuc inay tahay baa laga qaadanayaa saas man xadiista macnaha ku timid way farabanta ayb culimada qaarkood xadiidkan waxay u daliishadeen salaada janaasada in ruuxiioo bannaanka yaalloon qabriga la gelinin in inta xabaalaha loo sii qaado qubuurta dhexdeeda la geeyo halkaa isagoo bannaanka yaalla salaatul lagu tukan karo waana sida hadda meelo fara badan laga sameeyo bacdu ahlilcilmi baa saa u deliishaday bal in badanoo ka mida u deliishaday waxaana ka mida sheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmatullah laakiin masaladaasi bidaat xadiid khaasaa ku arooray xadiidka ku aroorayna waa xadiidka anas ibni maalikin radi allahu canhu wuxuu anas leeyahay nebigu sal ly slam naha an tusalla aljanaa'izu bayna alqubuur janaasooyinka in lagu tukado xabaalaha dhexdooda nebigu waa reebay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidkaa waxaa soo saaray ibnu alacraabi fii mucjamihi abaraani fi lkabiir adiyaaf almukhtaara waana xadiid suganoo haytami wuxuu leeyahay isnaaduhu xasan sheekh albaanina wuxuu leeyahay ariiq kaluu leeyahay oo anas laga warinayo oo diyaaf almukhtaara ku soo saaray oo uu xadiidku ku xoogoobayo xadiiku marka waa xadii xasana qubuurta dhexdeeda in janaazada la geeyo oo lagu tukado xadiid baa si khaasa ugu soo aroray inuu nabigu diiday oo reebay salawatu rabbi wasalam caleyh ayib xadiidkanna waxaynu haynaa ruuxii qabriga la geliyey intuu nebigu tegey inuu ummadda u jiday qabriga korkiisa in lagu tukado ma iska hor imaanayaan marka maya sida sawaabkii waxa weeye wallahu aclam sawaabku waxa weeye meydka haddii qabriga la geliyey oo la aasay oo markaa kadib loo baahda in lagu tukadana xabaalahaa la tegayaayo waa lagu tukan karaa xadiidkan inoo yaalla iyo axaadiista kale sheegnay baa ku saabsan hadduu meydku weli bannaanka yaallo oo aan qabriga la gelinninna xabaalaha dhexdooda in la geeyo lagu tukadaayey sax ma ah. waa in lagu soo tukado ama bannaanka ama masaajidda saan u tegi doonno xabaalaha bannaankooda waa in lagu soo tukado isagoo lagu soo tukadayna markaa la keeno qabriga la geliyo marka xadiidkan anase nahyiguna wuxuu ku saabsan yahay meyd aan weli qabriga la gelinin xadiidkan abu hurayra inoo yaallay qisada gabadha ku saabsanna wuxuu ku saabsan yahay meyd qabriga la geliyey soma meyd qabriga la geliyey waa lagu dul tukan karaa xabaalaha inta la sugo meyd bannaanka yaalla xabaalaha lalama aadi karo saas maa in masaajid xabaalaha dhexdooda laga dhisana oo daahiradan hadda inta badan qubuurta dhexdeeda ka muuqatana waa masale aan mashruuc ahayn aslan masale sax maa qubuurtaasi masaajida ka dhisan xabaalaha dhexdooda ma saxsana saas daraaddeed ba anas ibn malik waxaa ka sugan ibn abi shayba abubakr ibn asram iyo keyrkood baa soo saaray rijaaluhu rijaalu saxiix weye ahar uu leeyahay kaana yukrahu an yubnaa masjidun bayna alqubuur waa la kahan jiray oo ma bannaanayn wey macnaha in masjid laga dhiso xabaalaha dhexdooda waxaa kaloo u markhaati kacaya axaadiidtii mutawaatirka ahayd ee nebigu uu reebay salawaatu rabbi waslamu aleyh can itikhaadi almaqaabiri masaajida alqubuuri masaajid qubuur inta in masaajid laga dhigto iyo meelo lagu tukado axaadiistuu nebigu ku reebay mutawaatirka aadka u fara badan ayaa macnaha iyaguna tilmaamaya marka masaajiddaas waa in la dumiyo masaajidda xabaalaha ka dhisan waa in la dumiyo hadday xabaaluhu meesha leeyihiin masaajidkaa khaldan haddii meeshu ay masjid ahayd oo xabaalaha dib laga soo geliyeyna waa in xabaalaha la saaro oo lafaha la bixiyo oo xabaalaha muslimiinta lagu daro laakiin masjid iyo qabri meel isuguma yimaadaan wa haadihi min bidaci suufiya imtixaanaadka ay la yimaadeen shiicada iyo suufiyadu ayay ka mid tahay qubuuraha iyo masaajidda in geliyo asalkeeda shiicay ka timid kadibna dariiqooyinka suufiyadaa soo gudbiyey oo ka soo qaaday man ayb silaas marka waa saas wacan xudayfata radi allahu tacaala canhu xudayfe waxaa laga warinayaa ana nebiya nebigu sal lay wasalam kaana inuu ahaa yanha mid reeba can innacyi khabargeeraadinta khabargeeriyaadinta rawaha waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey watirmidiyu iyo tirmidi waxasanahu waana taxsiiniyey xasan buu ka dhigay wakadaa waxaa kaloo warinaya ibn maajahna waa warinaya xabiibka xudayfe waxaa weye xudayfa radi allahu canhu ayaa wuxuu yidhi idaa mittu aw muttu falaa tudinuu bii ilaa haddaan dhinto geeridayda yaan cidna la ogeysiinin buu dardaarmay xudayfa inii akhaafu an yakuuna nacyan buu khabarka geeridayda iyo warka geeridayda dadka loo sheegayo waxaan ka baqayaa inay noqoto nacyi wa inii samictu rasuula lah sal lay slm rasuulkaana maqlay buu ihi oo yanhaa cani nacyi nacyiga reebaya tirmidi wuxuu leey xadiidku xasan saxiixa wey laakiin xadiidka sanadkiisa waxaa ku jira in la yihahdo xabiib ibnu sulaym alcabsi xaafidkuu leeyahy waa maqbuul maqbuulka waa daciif laakiin haddii la mutaabaceeyo buu xadiidkiisu xasan noqdaa ama shaahid loo helo xadiidka waxaa taxsiininaya sheekh albani xaafid ibn xajar uga horeeyey shaahid daciifa buu leeyahay oo tirmidi soo saaray min xadiid ibn mascuud oo lafdigiisu yahay iyaakum wannacya fa ina annacya min camali ljaahiliya nacyiga iska ilaaliya oo iska jira maxaa yeelay dhaqankii jaahiliyada islaamka ka hor gaaladii nooleed ee aan islaamka ahayn dhaqankoodii iyo camalkoodii weyaan xabiiskaas iyo kan marka laysku xoojiyo ilan kan dambe laftiisa dacfigiisuma xoog badna markii laysku xoojiyo xadiidku xasan wuu noqon karaa laakiin sanad ahaan cillo kama madhna gooni ahaantiisa marka la xadiiku marka waa xasan bishaahidihi saas man wuxuu reebayaa xadiidku nacyiga nacyiga ayuu reebayaa nacyiga maxaa la yidhaahdaa nacyiga waxaa la yidhaahdaa in meydka khabarkiisa la sheego alikhbaaru bimowti lmeyit baa la dhaha meydkii inuu dhintay oo hebel go-ay in la wargeliyo dadka kaasaa luqad ahaan nacyiga la yidhahda wargelin oo dhan baa soo gelaysa marka sidaa marka la yidhahdo luqad ahaan laakiin axaadiis baa jirta macnahaas caddaynayso nacyiga ama khabarka geerida sheegiddeeda qaar bannaan inay jirto xadiis sheegaysaa jirta axaadiistaas waxaa ka mid a maala xadiiu anas nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ciidankii u baxay meesha jeyshulumara magaca la baxay jeyshulumaraa ee mu'ta ka dagaalgalay ciidankaasi markuu dagaalka galay ruum bay la dagaalameen oo ciidan ka badan bay la dagaalameen waa meesha umaradii lagu laayay nebigu isagoo madiine jooga warkii soo gaadhay markaasuu nebigu wuxu uhi sal lay waslam akhada araayata zaydun fa usiiba hogaamihii ciidanka zayd baa calankii qaaday waa la asiibay uma akhada jacfar fa usiiba jacfar baa uga dambeeyoo qaaday asagiina waa la asiibay uma akhadahaa cabdullaahi bnu rawaxata fa usiiba cabdulaahi bnu rawaxa uga dambeeyo waa la asiibay isagana haye markuu nebigu warkaa sheegayo raggaas hogaamiyeyaasha ahe hal meel lagu laayay wa ina caynay rasuulilahi sal lay slam la latadrifaan nebiga labadiisa indhood ilmaa ka qubanaysa markaa waa ooyaya uma akhadaha khaalid bnu waliid buu nebigu sal lay wasalam min hayri imratin khaalid baa calankii la wareegay isagoo ninna uusan xilka u dhiibanin ilan raggii la kala dambaysiiyey ee nebigu uu xilka u kala dambaysiiyey baa meesha ku wada tegey ciidankii hogaan la-aan buu soo baxay khaalid baa iska soo baxay oo markaasuu aayar calanka iska qabsay min hayri imra mar baan u baahnayn in lagu magacaabo adoon lagu magacaabin daruuradu hadday timaado ushaad iska qabsana wabilahi towfiiq socdadi khaalid baa qaaday fa futixa lahu bu nabr sal lay slam waa loo furay bukhaari baa xadiiska soo saaray wuxuuna ugu tarjamay xadiidka iyo xadiidka najaashi markuu ardulxabasha ku dhintay nebigu warkiisa muslimiintu u sheegayoo walaalkiin oo halkaa ku dhintay kaaliga ku tukada bu warkiisiibuusheegay labadaa xadiid buu imaam buhaari caleyh raxmatullah wuxuu ku baabeeyey baabu rajuli yancaa ilaa ahli lmayiti binafsihi nacyiga bannaan buu marka ku nacyigaa marka laba nooc noqonayo nooc bannaan oo muxuu yahay wargelinta caadiga ah oo cidda aan markaasi wargelintiisa u baahan la wargeliyo hebel waa dhintay qaraabadiisiiyo aasaysa dadkii ehelkiisa u baahan saaxiibadii loo sheego khaasatan waajibbayba noqon kartaa marmarka qaarkood oo dadkii aasi lahaa iyo dadkii ku tukan lahaa iyo dadkii duugi lahaa wargelintoodu laasim bayba noqonaysaa nacyiga noocaas iyo khabar geeraadinta noocaasa marka ayadu waxa weeyaan waa mashruuc nabigaana sameyey salawaatu rabbi waslamu caleyh midda la diidan yahay see way marka midda la diidan yaha waxa weeye waa midii ay jaahiliyada samayn jireen waa midda uu leeyay xaafid ibn xajar caleh raxmat ullah tarjamada markuu ka hadlayey xadiidka faa'iidada hadihi tarjama wuxuu leeyahy waxay ishaaraysaa ilaa ana annacya laysa mamnuucan kullahu yani nacyigoo dhan inuusan mamnuuc ahayn wainamaa naha cama kaana ahlu ljaahiliya yasnacuuna islaamka ka hor gaaladii nooleed waxay samayn jireen wax la diidanya oo maxay tahay kaanuu yursiluuna man yuclinu bikhabari mowti lmayiti cala abwaabi adduuri walaswaaq markuu nin dhinto dad baa la diri jiray ilan mikrofonadan iyo idaacadahan iyo telefishinadan iyo warbaahintan ma jirin dad baa la diraya markaasay ku wareegayaan magaalada guryaha iridahooday garaacayaan meelaha laisugu yimaado markaasa ina hebel waa dhintayey warkii hebel ahaa waa tegayey markaasa weliba mar qaarkood waxay ugu darayaan ammaan hebelkii boqorka ahaa geesiga ahaa haliyeyga ahaa muxuu ahaayey ninkii waxaasay daldalahaya marka tala waxa weeye waa warkaas meel walba lala marhayeen macnaha lahayne sheegidiisana faa'iide ka dhalanaysa ayna jirin taa weye miday jaahiliyadu samayn jireen miduu nabigu reebayna salawatu rabbi waslamu aleyh waa taas oo aan la ogolayn wey man ayb marmarka qaarkood waxaaba dhici karaysa inay la xidhiidsato buu leeyahay sheekh albani caleyh raxmatullah nacyiga arrimo kaloo kaba sii daranba oo dadkii warka sheegahaya isagoo warkaasi sheegsheegidiisuba in lasii badbadiya ayna ahayn ayaa haddana qolyaaba lacag ku qaataba qolaha wareegahaya lacag bay ku qaadan hadda telefishnihii idaacadu inayba ku qaataan baa laga yaaba baab la yidhahdo baabu taciya bay leeyihi sooma baabu taciya markaasaa waxaa la ammaanayaa ammaanan caadi ah xataa faajirba ha ahaa faasiq ha ahaado waa la iska ammaananaya horey bay somalida waxay u jiri haddaad ammaan rabtana dhimo haddaad cay rabtana guursay dheheen soomaalidu sooma marka afjaru nnaas oo dadku ugu nicmaayeen markuu dhinto oon diin lahayn waxay ka soo saarahayaan ninkii keliya ee adduunkaba ku noolaaba kadibka iyo beensha iyo afaacisha markay raacaan arrinta waaba kasii xigirtaa man nacyiga jaahiliga marka shareecadu ma ogol keliyata qiyaasta uun loo baahan yahay in lagu gaabsado weeye intaasaa nabiga ka sugan salawatu rabbi wasalam caleyh an xudayfata radi allahu canhu ana nabiy sal lay slam kaana wuxuu yanha mid reeba can nacyi nacyiga waa reebi jiray waa wixii wargelintaas nacyigu waa khabar geerida abargeerida geerida warkeedoo la sheego wey man sidaas weyaan waxaa kaloo mustaxaba oo sunno ah ruuxa geeridiisa markii la sheegayo in dadka loo sheegayo laga codsado inay u duceeyaan maxaa yeele waxaa sugan xadiidka abqataada qisadii nimankii hadda aan sheegaynay lagu dilay mu'ta markuu warkooda nebigu sheegaya sal lay aslam nin walba markuu sheego wuxuu dadka ku dhahayay istakfiruu lahu war ilaahay dembi dhaaf u weydiiya fayastafiruuna lahu markaas ilahu dembi dhaaf dhahaya marka haddaad geeri soo sheegto dadka waxaad dhahdaa war ilaahay u weydiiya inuu dembi dhaaf waa suganta kadalika najaashi markuu nebigu warkiisa saxaabada u sheegay wuxuu yidhi istakfiruu liakhiikum saxi muslima ku taalla walaalkiin ilaahay dembi dhaaf u weydiiya marka waa mashruuc dadka in sidaa loo amro macna oo sidaa ay u weydiiyaan macna ayb masalada kale iyaduna runtii baraarujinta mudani waxay tahay khaladka weyn ah gaalada iyo munaafiqiinta in ilaahay istikfaar loo weydiiyo in lagu tukadana ma bannaana in ilaahu u naxariiso la yidhahdana ma bannaana in loo duceeyana ma bannaana munaafiq dhintay nifaaqiisuna macluum ah nifaaq ictiqaadi ah iyo kaafir dhintay iyo mulxid diinlaawaa oo dhintay lagumana tukan karo ilaahay dembidhaafna looma weydiin karo naxariisna looma weydiin karo walaa tusalli cala axadin minhum maata abadan walaa taqum cala qabrihi inahum kafaruu biاllahi warasuulih wamaatuu wahum faasiquun soma waa munaafiqiinta laga hadlay waxaana lagu cileeyey waa gaalo marka mulxidiinta iyo gaalado dhan baa soo galaysa su-aal baa la munaafiqiinta waktigii nebiga sal lay wasalam ictiqaadigii qalbigana gaalada ka ah carabkana islaamka kala jiriya aahirka yani islaamka inay la jiraan muujisanay waagii hore waxyigaa lagu ogaan jiray hadda ma la ogaan karaa sheekh albaani caleyh ullahi wuxuu leeyahay kelimo qiimo badan wuxuu leeyahay waa kuwa gaalnimadana qarsada islaamnimadana muujista haddii uu muuqdo nifaaqoodii kufrigooda wuxuu yidhi wa inamaa yatabayanu kufruhum bima yatarashaxu min kelimaatihim min alhamzi fii bacdi axkaami shariica nifaaqoodii iyo iyo kufriga qalbiga kaga jira wuxuu ka soo bixi karaa afkooda iyo dhaqankooda oo maalan inay shareecada axkaamteeda duraan oo kale inay sheegtaan maalan inay caqliga iyo dawqaba khilaafsanta oo ninkii yidhahdo shareecada islaamka maanta adduunka laguma dhaqi karo waa munaafiq nifaaqiisuna camali mehe waa ictiqaadi waay ninka rumaysan caalamkan andimo kalaa ka talin karta laakiin shareecadu waxa laga soo tegay weeye oo caalamkan maanta lama socon karto waa munaafiq waliba murtadawe lagumana tukan karo loomana ducayn karo saas daraaddeed cilmaaniyiinta iyo kuwan rumaysan faslu diin can idowla dowladda iyo diinta kala saara muslimiin ma ah ilaahumuu wejigu madoobaadisu u tukanay muslim maaha marba hadduu qabo masaajidku salaad muxuu ahaayey diintuna waxay ku eg tahay masaajidka iyo salaad ku egtahay tahay wadaadow xagga dhiga dowladdana waxaa iskale rag baalahoo nidaam u dejisan oo sharci u dejisanahaya kala saara marba hadduu qabo muslim ma aha laguna tukan maayo waa mulxid cilmaaniyo diinlawaaw qolyahaasi marka ilahay in dembidhaaf loo weydiiyaa waa xaaraan inta xataa kaafirna ha ahaadee bal idaacada iyo telefishinna dhegeysa marxuum baaba loo yaqaanaaba marxuum xataa meyd la dhihi maayo marxuum hebel baa laleeyahy war ma adaa naxariista u haya managaa naxariis u hayna ilaahay baa garanaya tabarak wataala xataa muminka dhintay iyo muslimka dhintay baa marxuum la dhihi kara leanna maadaa og ilahay u naxariisanayo ma garanayna ma garanayna hadday ducatahu ilaah u naxariisantahay meesheed wey laakiin in la yidhahdo marxuum kii loo naxariistay an abi hurera ana nabiya nebigu sal lay wasalam naca wuxuu khabarkii geeridiisa dadka u sheegay annajaashiya najaashi filyowmi maalinkii dhexdiisa alladii maalinkaasoo maata uu dhintay fiihi dhexdiisa maalinkuu dhintay ayuu khabarkii geeridiisa dadka u sheegay nebigu sal lay waslam najaashi waa boqorkii xabasha waa boqorkii xabasho ka talinayey oo saxaabadu markay maka ka hijroodeen ay ugu tageen ardul xabasha soo dhoweeyey rasuulkana rumeeyey salawatu rabbi waslamu caleyh magaciisa waxaa la dhihi jiray asxama asxamaa la dhihi jiray asxama najaashi waa laqab waa nanays loo isticmaalo nin kastoo boqoroo xabashi ka talin jiray najaashi baa la dhihi jiray laakiin isaga magaciisa khaaska asxamaa la dhihi jiray macnaha maalinkii uu dhintay buu marka nebigu khabarkii geeridiisa sheegay wakharaja wuuna baxay bihim dadkii saxaabadii buu la baxay ila almusallaa meeshii lagu tukan jiray buu u baxay fasafa markaasuu safay bihim iyaga wakabara safa wuu saftay bihim iyagu la saftay wa kabara wuxuuna takbiirsaday calayhi korkiisa arbacan afar takbiirood buu ku takbiirsaday muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa soo saaray xadiikan najaashi waa ninka keliya ee laga hayo nebigu sal alay wasalam inuu u tukaday salaada loo yaqaano salaadu ljanaazati alghaa'ib ruux maqanoon kula soogin janaazadiisa in salaad loo tukado halkan nin ee nebiga laga hayo way salawatu rabbi waslamu caleyh ninkan lagama hayo ayb nin saalixuu ahaa oo riwaayaadka qaarkoodba nebigu wuxu uhi sal ly waslam rajul saalixa weeye masaladu marka xadiidku ku saabsan yahy waxa weye laba masalo khabarka geerida in la sheegi karo haddii markaasi maslaxo ay ku jirto oo nacyigii mashruuca ahaa buu xadiidku daliilu yahay masalada labaad xadiidku wuxuu daliil u yahay salaada la yidhaahdo salaatu lghaa'ibka janaasada maqan ruux meel kale ku dhintay in loo tukan karo salaat lhaa'ib masaladaana waa masale khilaafiya dhowr ra'yi bay culamadu isgu khilaafsan qaarkood waxay qabaan ruux kastoo dhinta ama ha lagu tukado ama ayaan lagu tukanayn salaadu janaasati alqaa'ib waa loo tukan karaa waana madhabka shaafici iyo axmed waay qaarna waxay leeyihiin arrintaasi najaashi unbayba khaas ku ahayda cid kaleeto loo tukan kara ma jirtaba ninkaasay arrintaasi khaas ku ahay sidaana waa madhabka abi xaniif iyo maalik waay ra'yiga ka fiican labada ra'yiba wuxuu yahay dhexdhexaadka masalada in la tafsiiliyo oo la yidhaahdo ruuxa hadduu meesha uu ku dhintay lagu tukaday oo muslimiin intay ku tukadeen saa lagu aasay salaatu ljanaasatu alghaa'ib loo samayn maayo lanna xilkii waa dhacay waana loo duceeyey waana la aasay khalaas hadduu meeshuu ku dhintay ardulkufri ay tahay oo dhul gaalo ay tahay laguna tukanin markaas ayaa waxaa loo tukanayaa salaadu janaasati alghaa'ib waana xaaladii najaashi sidaasuu najaashi ahaa ra'yigaasi waa madhabka axmed fii riwaaya waxaana doortay ibnu teymiya ibnulqayim sheekh albaani culimada shaaficiyada muxaqiqiintooda qaar ka mida ah sida khaaabi oo kaleeto ruuyaani oo kaleeto oo shaaficiyada ka a ah, alimaam abu daawuud fii sunanihi isaguna madhabkaa wuu tilmaamay waxaana ayidaya nebigu sal lay waslam najaashi markuu lahaa ku tukada salaadu janaazi alqaa'ib wuxuu yidhi maata bikayri ardikum dhulkiinnii dhulaan ahayn buu ku dhintay buu nebig sal lay marka wuxuu tilmaamayaa sidaasoo kale ruuxay ku dhacdo salaatu janaazi alqaa'ib waa loo tukanayaa ayb axmed iyo ibn maaja keyrkii waa soo saaray lafdiga ah bimacnaa maata bikayri ardikum waana sugan yaha man waa saix ayib ra'yigaas marka insaan loo tafsiiliyaa ayaa xoog badan waxaana kutusaya nebiga ficilkiisii salawatu rabbi waslamu caleyh nebiga intaa saxaabadiisa la dilahayay ama dhimanaysay cid kaleeto oo uu u tukaday salaadu janaasati alghaa'ib ma jirto ma sunnada nebiguna waxa weeye wixii uu badsaday samayntiisana waa in la badiyo wuxuu samayntiisa si naadira u sameeyeyna sunnadu waa in si naadira un loo sameeyo wuxuu aslanba ka tegeyna sunnadu waa in laga tago haddaad masalada u baahantihin tafsiilkeeda waxaa si fiican u kala dhigdhigay alimaamu shaatibi caleyh raxmatullahi fi lmuwaafaqaat yacni meel kale sidaasu siduu uga hadlay oo kaleeto cid uga hadashay maarka leanna waxa weeyaan sunnadu waa ficil iyo tarki tarkiga wixii uu si kulliya uga tagayna waa in kulli looga tago wuxuu si jusya uga tago marna sameeyey marna ka tagayna waa in oo kale la sameeyo nebigu marka sal lay waslam fii xayaatihi hal mar un hadduu sameeyey xaaladduu ku sameeyey un baa la samayn xaaladaha kalena muusan samayn jirin baa la dhihio waa laga tegayaa ra'yigaasaa xoog badan oo raajixa haddii ruuxa lagu tukadayna dee salaadiisi waa dhacday waana loo duceeyey manaa kafaa'idiina waa dhacday w mana saas ayb masalada saddexaad ee aynu ka faaidaysanayna waxa weeye afar ragcadood masale waxaa jirta hadda caan ah oo laga sameeyo caalam islaami laga sameeyo xataa xarameynka iyo sacuudiga laga sameeyo waxay sameeyaan haddii ruuxu caan yahay oo ama siyaasad caan ku yahay ama cilmi iyo diin aqoonteeda caan ku yahay salaatuljanaaza qaa'ib waa loo tukadaa laakiin hadduusan caan ahayn loo tukan maayo madaxda soome madaxda xaramaynka salaatuljanis janaasahi baa looga tukadaa culimada waaweynee caankaana waa looga tukadaa sheekh ibnu baaz iyo ibnu cuthaymiin iyo muxuu ahay raggi caanka muxuu ahay eh, bakar abu zayd iyo laakiin cidda kaleeto loo tukan maayo ra'yigaasi bacdu fuqaha baa qaba laakiin waa ra'yi aan meel cuskanayn wey kaas xataa xaramaynka laga sameeyo xaramaynku ma daliilba daliil maha xaramaynku waxay samaynayaan daliil ma aha waxay samaynayaan waxna waa ka khaldami karaan waxna waa u saxmi karaan qolyaha waxay yidhahdeen saddex iyo labaatan ragcadoodba waxaa laga tukadaa taraawiixe ma xarameynkaad khilaafaysaan xarameynku hadday daliilka khilaafaan waa khilaafayna ya saas wey man marka ra'yigaas asaguna ra'yi meel weyn cuskan maaha ayb xadiidka qaybtiisa dambe waxaa laga faa'iidaysanaya janaazada marka lagu tukanayo afar takbiirood in la takbiirsanayo wainoo imaan doontaa axaadiis la mid ah iyo kuwo khilaafsanba can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala wuxu uhi samictu waxaan maqlay annabiya nebiga sal ly waslam oo yaquulu leh maa min rajulin nin ma jiro muslimin oo muslima oo yamuutu dhimanaya oo fa yaquumu ay istaagayaan calaa janaazatii janaazadiisa korkeeda ay istaagayaan arbacuuna afartan rajulan oo nin kuwaasoo laa yushrikuuna aan la wadaajinaynin billaahi alle shay-an waxba aan wax la wadaajinayn wax khalqigiisa ka mid a ah, aan cibaadadiisa la wadaajinayninoo muwaxidiin ah ilaa hadday jiraanoo sidaa ay ugu tukadaan oo janaasadiisa isu taagaan shafacahum allahu ilaahay baa ka shafaaca aqbali fiihi ninkaa dhexdiisa uga shafaac aqbalay ergada ay ninkaa u ergeynayaan ilaahay waa aqbalayaa waana ugu dambi dhaafayaan rawahu muslim baa wariya xadiikaaiga xadiiu caaisha cinda muslim baa waxaa isagana ku sugan yabluquuna mia hadda muxuu leeyi afartan soo imnoo dhe fi muslim waxaa ku sugan min xadiidi caaisha boqol hadday gaadhayaan waa loo dembi dhaafi dadka ku tukanaya ee u ergeynaya macnaa ilan salaada lagu tukanayo meydkan waa ergo sooma waa shafaaco ilaahay baan u weydiinaynaa inuu u dembi dhaafo wa haadihi shafaaca bicayni marka waa la aqbali ibn maaja isagana min xadiidi abi hurayra isaguna boqolkaas wariyey isaguna boqolkaas wariyey marka waxaa la leeyahay mafhuum اlcadad muctamad ma aha cinda jumhuuri اusuuliyiin sidaas daraaddeed afartan hadday ku tukatana waa loo shafaaca aqbaliyo waa loo dembi dhaaf boqol hadday ku tukatana ka sii fiicano waa sidoo kale iyagana shafaacadooda waa laga aqbali hadday ka badan ku tukatana mar walba cadadku sii bato way kasii fiicanta sidaas daraaddeed janaaista waxaa fiican in la geeyo masaajidda jamaacaadkoodu aad ay u badantah si ay dad fara badan oo muslimiin ku tukada uu helo man sidaas w waxaa fiican oo iyadana sunno ah janaasada marka lagu tukanayo in dadka ku tukanaya hadday xataa tiradoodu yar tahay saddex saf laga dhigo saddex saf in laga dhigo iyo wixii ka badan waxaana laga qaadanaya xadiidka maalik ibnu hubayra wuxuu nebigu uri sal lay waslam muslim ma jiro oo dhimanaya oo ay korkiisa ku tukanayaan saddex saf oo muslimiinta ka mida ah, ilaa wjaba buu rasulku sal wjaba wa fii lafdin ilaa ufira lahu waa loo dambi dhaafay man axmed iyo ahlu sunankaa soo saaray nasaai mooye xaakim iyo dahabi way saxiixinayaan nawowi iyo tirmidina way taxsiininayaan ibnu xajarna sidaasuu sugaya man laakiin cancanada ibnu isxaaq baa ku jira xadiidka isagaa waase xadiidku xasan buu noqon karaa lishaahidih ayb marka sufuufta in la baryaa fiican xataa hadday noqdaan imaamka iyo lix ruux imaamka iyo lix ruux hadday noqdaan waxaa fiican in laga dhigo laba laba loo istaago laba labo si ay saddex saf u noqdaan ayaa fiican ayib saddexdaa saf iyadana usuustaas kuso arortay dadka shafaacadooda la aqbalayo waa dadka muwaxidiinta ah. ila man shahida biاlxaqi wahum yaclamuun ah, dadka tawxiidka qirsan oon ilaahay wax la wadaajinaynin oon qubuurta caabudin oon awliyada baryin oo ilaahay cid aan ahayn dhib iyo dheef midna aan ka raadsanin dadkaa way dadka shafaacadooda la aqbalaya laakiin suufi ilahay keyrkii caabuda haddaad janaazo uu kuugu tukado warkiisu socon maayo saas daraaddeed suufiyada masaajidooda janaaista ka fogeeya risaaladaasa idinkaadho nin ilaahay keyrkii caabudaya shafaacadiisa la yeeli maayo janaasada salaaduu ku tukadayna la aqbali maayo xaggeen ka qaadanayna xadiiska nabigeennu ka qaadano laa yushrikuuna billaahi shay-an bali dadkaa way dadka shafaacadooda la aqbalay wacan saburata bni jundab radi allahu canhu qaala wuxuu ihi sallaytu waan tukaday waraaa nabiy nabiga gadaashiisaan ku tukaday sal lay wasalam calaa imra'atin haweeney korkeed baan ku tukaday haweeneydaasoo maata dhimatay fii nifaasiha nifaaskeeda ku dhimatay dhiiggii dhalmada dhexdiisa ku dhimatay yani way umul raacday ama markay dhashay kadib bay dhimatay macnaha ayb haweenaydaasaa nebigu ku tukanaya sal lay aslam ayaan gadaashiisa ku tukaday faqaama nebigu wuxuu istaagay sal lay aslam wasdahaa haweenayda dhexdeeduu istaagay markuu ku tukanaya barhtankuu iskaga aadiyey rasulku sal lay slm muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa xadiidkana soo saaray xadiidka wuxuu inoo sheegaya hal masalo marka janaasada lasoo dhigo oo lagu tukanayo imaamku xaggee buu iskaga aadinaya hadday tahay haweenay tahay wuxuu iskaga aadinayaa barhtamaha janaasada dhexdeeda ayuu isku aadinaya raggana wuxuu iskaga aadinayaa sida xadiidkan sheegi doonno uu tilmaamayo qaar horaha xagga horuu iskaga aadinaya oo kaga toosaya waxaana laga qaadanayaa xadiidka samura min xadiii anas oo ah. abu daawuud tirmidi ibn maaja baa soo saaray abu khaalib waxaa laga warinaya xadiidkaa samura waxaa shaahid u markhaati kacaya xadiidkan anas ee abu daawuud iyo tirmidi ibn maaja soo saaray min xadiii abi khaalib abu khaalib wuxuu leeyay sallaytu maca anasin calaa janaazati rajul anas baan la tukaday nin janaazadii baan la tukaday faqaama xiyaala ra'sihi markaasuu wuxuu istaagay meesha madaxiisa ku quman madaxa qumaatigiisu istaagay uma jaauu bijanaazati imra'atin min quraysh haddana waxay keeneen haweeney reer qureysheeda janaazadeedii bay keeneen markaasaa waxay dhaheen yaa abaa xamza salli calayha abuu xamsaw ku tukay dheh abuu xamsa waa kunyadii anas wa abuu xamsaw bal haweenaydana ku tuko faqaama xiyaala wasati sariir nacshiga ama nacashka dhexdiisa buu isku aadiyey riwaayo kale waxay leedahay cinda cajiizatiha sinteeda agteedu isku aadiyey cajiizadu waa sinta sintu waa jidhka dhexdiisa sooma waa qaar horaha iyo qaar dambaha meesha kale badhowa haddaad marka sinta aad dhahdo iyo haddaad sariirta ama nacshiga bartankiisa aad dhahdo waa isku mid halkaasuu isaga aadiyey haweentiina man calaa ibnu ziyaad nin la yidhahdo meesha jooga baa wuxuu yidhi haakada ra'ayta rasuul lah sal lay slam qaama cala aljanaaزati maqaamaka minha ana sow sidaa aad samaysay oo janaasada haweenaydana inaad iskaga aadisay dhexda middan ninkana inaad qaar horaha kaga aaday ma rasuulkaad ku aragtoo sameeyey buui markaasaa wuxuu yidhi anas nacam ha markuu dhammeeyeyna wuxuu yidhi faxfaduu xifdiya buui sunnatu rasuulilaahi weeye sidaa u qabta buui saas man xadiidka sanadkiisu waa qawi weeye waxaa taxsiiniyey yani tirmidi sheekh albaanina wuu saxiixinaya xadiikaas iyo xadiidkanba waxay cadaynayaan marka janaazada marka lagu tukanayo xaggee lagaga aadayaa oo layskaga aadinaya saas macnaha waxaa kaloo laga qaadanayaa xadiidka haweenka caadada qaba iyo kuwa nifaaska qaba hadday ku dhintaan ayagoo caado qaba ama dhiiggii dhalmada qaboon daahir ahayn waa lagu tukanay sida muslimiinta loogu tukado kale wa hada biitifaaq alculamaa hadalkama noola masaladaas waa lasla ogolya waxaa qariib ah dadka maogtahay haddii ninaan wax garanayn wadaad isaga dhiga waa imtixaan maadhowd waxaa ka dhacday magaalo la yidhahdo meeshan biyo madow oo waa jeer tuulooyinka raacsana baa waxaa ka dhacday haweeney baa dhimatay macaaday qabtay mise talow eh, dhiiggii dhalmaday qabtay wadaad meesha joogayoo suufi ah oo malaha kitaab gaablow iska ah unbaa yidhi lagu tukan maaye iska aasa haweenaydii waa la aasay mar dambe culimmadii ka war heleen war say wax kaa noqdeen baa le war naag dhiig qabta laguma tukadee masaladaasi hanagu faarfaanay naga daayo dadku waa iska masaakiine caamadii caamadii raacsanaa waxaa lagu keri waaye war haweenta qabrigeeda hala tago ha lagu tukado wadaadkoodii baa hortaagan wuxu le lagu tukan maayo war xadiid nebiyo saxiixbuhaari ku jiraa jir waaweynay caado qabtay muxuu ahaay daahiran uu ku tukadaysa rasuulku salawatu rabbi waslamu caleyh marka waxa wey min haraa'ib maa tasmac w waxyaalaha ad maqlayso waxyaalaha ugu qariibsan ayay ka mid taha macna anha qaalad waxay tidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laqad sallaa wuu tukaday rasuulullahi sal alay wasalam rasuul alle calabnay baydaa haweenayda baydaa la yidhaahdo labadeedii wiil ayuu korkooda nabigu ku tukaday fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa rawah waxaa wariya muslim muslim wariy caaisha radi allahu canha sida xadiidka yani tamaamkiisa uu kutusayo fi saxiix muslim waxay amartay in la soo mariyo janaazadii sacd ibn abi waqaas si ay ugu tukato masaajidka ilan gurigeedu masaajid ku dhegana soomaya marka waxay tihi janaazada soo mariyo masaajidka si aan ugu tukado dadkii baa markaa inkiray fa ankara annaasu dalika calayha waa lagu diiday waa qonsaday masaajid baa janaaze la keeni markaasaa waxay tidhi maa asraca maa nasiya annaasu alla dadku halmaankoodu degdeg deg badanaa bay tii dadku durbow halmaami oga ma sallaa rasuulu lahi sal lay aslam calaa suhayl bni bayda ila fi lmasjid suhayl bni bayda ninka la yidhahdo nebigu masaajidka meelaan ahayn kuma tukani buuhi janaazadiisa janaasadiisii masaajidka meelaan ahay nebigu kuma tukanin xadiidku marka waa kaasoo wuxuu ku yimid caaisho oo lagu inkiray janaaso lagu tukanayo masaajidoo masaajidka la keenayo ayaa xadiidkan daliishato u daliishatay inay mashruuc yahay janaa'ista in masaajidda lagu tukan karo dadka inkiraadooda marka waxaad ka fahmaysaa inaan loo badnayn wakhtigii nebiga sal ly wasalam in janaa'ista masaajidda la keeno lagu tukado xaggee lagu tukan jira musallaha la geyn jiray musallaha bannaan masaajidka nebiga aan ka og fogeyn oo salaada ciiddana lagu tukan jiray masaajidka dhinaciisana ku yaallay weliba dhanka xabaalaha baqiic dhanka mashriq ayuu kaga yaalay masaajidka sida ibn xajar iyo keyrka ay tilmaamayaan bannaankaasaa la geyn jiray meydka dadkaa bixi jiray oo masaajidkana ka bixi jiray banaanada guryahana waa laga imaan jiray bannaankaasaa lagu tukan jiray sida aalibkaa saasa waxaana kutusaya axaadii aad u fara badan baa kusoo arooray in janaaista meesha la geyn jiray axaadii fara badan baa kuso arooray waxaa ka mid ah xadii ibni cumar fi saxiix bukhaari xadiiu abi hurayra fii saxiix muslim oo ka najaashi haddaan soo marnay ah waxaa ka mid a ah xadiiu jaabirin cinda axmed walxaakim walbayhaqi oo meesha masaajidka mowdic aljanaa'iz walmusalla baa la dhihi jiray intaba marka sida badan waxay ahayd in bannaankaa la geeyo saas daraaddeed bay dadkii ka qarsoontay sunnadaa hal mar dhacday oo nebigu inuu wiilkaas ama labadaa wiil janaasadoodii masaajidka inuu ku tukaday mar bay dhacday caaishaa qabatay dadka intoodii kalena waa ka qarsoontay soo somaartaan ayib hadday sidaas tahay marka waxaynu ka faa'iidaysanaynaa axaadiistaas sida mustaxabkee fiican ee fadliga badani waxa weeye janaa'ista in masaajidda laga saaro masaajidda bannaankooda lagu tukado meel bannaan haddii la heli karo meeshaa in la geeyo dadkuna meeshaa ugu tagaan hadday suroobi weydana masaajidda in la geeyo lagu tukadaana waa mashruuco way bannaan tahay xadiidkan caaishaana loo deliishanaya saas way macana ayb sidaa markaynu dhahno xadiid kala ayna qabsanaya xadiisu abi hurayra oo axmed iyo abu daawuud iyo ibnu maaja soo saareen wuxuu nebigu yidhi bay leeyihin man sallaa calaa janaazatin fi lmasjidi falaa shaya lahu ruuxii masaajid ku tukada janaazo waxba ma laha wa fii riwaayatin falaa shaya calayhi waxba korkiisa maaha wa fii riwaayatin falaysa lahu ajrun waxa jira maleh xadiikaasanaaze hadaabaad masaajid dhexdii kula tukataan waxba ka heli maysaan seen dhahaynaa way xadiikaas xadiiskaasi dhowr jawaabood bay ka bixiyeen culimadu muxadisiin aad u fara badan waxay leeyihin xadiidkaasi ma sugno waa daciif waa ka raaxaysteen marka iyagu waxayna ku cilaynayaan nin la yidhaahdo saalix mawla taw'ama ayaa la gooni noqday bay leeyihiin xadiidkii caaishana wuu khilaafay soo somaartan marka mukhaalafa iyo tafarud baa ku jira ragga noocaa maray ee daciifiyey xadiidka waxaa ka mida ah imaamu axmed alimaam abu cumar ibn cabdilbar alimaam albagawi ibni xibbaan ibn lmundir bayhaqi khataabi nawowi iyo keyrkood maxadiisiin fara badan waxay mareen xadiidka odhanaya janaaso masaajid dhexdii lagu tukaday waxba laga heli maayo ma sugnay mareen oo waxaa ku jira tafarud iyo mukhaalafo iyo halkaasay mareen culimmada qaarkoodna waxay yidhahdeen calaa fardi xadiidku haddii la yidhahdo waaba sugan yahy ama ayba sugeenba macnaha daahirkiisa ka muuqda lagama waday leeyihi oo macnihiibay markaa iyaguna dhinaca kale u dhigeenoo waxay yidhahdeen falaa shaya lahu waxaa laga wadaa falaa shaya calayhi yani falaa shaya lahu waxba male lahuda waxaa laga wadaa bimacnaa caleyh falaa shaya calayhi korkiisa wax dembiya ma aha nin ee wax ajira malaha lagama wado riwaayada dhahaysa ajir malana waa daciif iyadu amaa falaa shaya lahu falaa shaya caleyhi baa laga wadaa qur-aankayna ku timid badhe lahu oo calayhi laga wado oo laamtao bimacnaa calaa loo isticmaalayo qur-aankay ku timid in axsantum axsantum lianfusikum wain asatum falaha maxaa laga wadaa facalayha baa laga wadaa marka laysa lahu shay waxaa laga wadaa laysa calayhi shay wax dembiga korkiisa ma ahaanin macnuhu saasaa laga wadaa bl qolyo waxay leeyihiin macnuhu waxaa laga wadaa ajirkiisaa nusqaamaya ee ajir oo dhan ka heli maayo lagama wado macnuhu ma ah qolana halkaasay marinaya adiga midaad tidhahdaba xadiidka maadaama ay sugnaatay nebiga ay nasin qaatic kaga sugan tahay inay masaajidka uu janaaso ku tukaday muslimiintuna kula tukadeen ajir la-aan weeye lama dhihi karo xadiidka macnaha ka hor imaanayana ama waa in dacfigiisa la xukumo siday muxadisiinta faraha badanba u xukumeen ama waa in la yidhaahdo macnaha lafdiga daahirkiisaa lagama wadee falaa shaya lahu falaa shaaya calayhi baa laga wadaayo dembiguu anfinaya ruuxu dembi ma soo gaadhayo oo salaad janaasaad masaajid ku tukatay dembi kaga imaan maaya laga wadaa ee ajir ka heli maaya lagama wado ama ajirkiisaa nusqaamaya laga wadaa tawiilka in la mariyo in la tadciifiyo labadaa mid bay noqonaysaa man marka mashruuc wey masaajidana waa lagu tukan karaa musalaha in la geeyana way ka fidbadno ka ficanta shekh albani caleyh raxmatullah wuxuu aad u qariibsaday madhabka shaaficiyada culimmadiisa oo imaam nawowi iyo keyrkooda oo kutubta qoray sunnadaa iyadaa oo salaada janaa'ista in bannaanka loo saaro musallaha lagu tukada ah sunnadaasi wuxuu yidhi mayna tilmaamin waana qariib buu leeyahy inay ka hoos baxdo masaajidda uun in lagu tukana hayay sheegeen laakiin in bannaanka loo saarayo axaadiisteedu aad u fara badantao musallaha lagu tukanayo sidaana uu hadiga nebiga u badnaa kutubta shaaficiyadu wuxuu leeyahy intooda badan way iqfaaliyeen oo waa ka maqan tahay man waa masale mulaaxado aad u qiimo badan wey hada wabilahi towfiq wsal allah waslm cala nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbi waslm